لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد قال الإمام رحمه الله تعالى وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر كان يقول waxaynu ku soo jiray hadallihii ku saabsanaa nimanka mushrikiinta ee qabuuriyiinta xadgudubka diineed ay la iman jireen khaasatan masalaة الاstiغاaثa bغayr الlah buu sheekhu ka soo hadlahay wuxuuna sheekhu hadalkiisa u dambeeyey in markay xaaladdu adkaato oo kurba ay timaado iyo dhibaato loo baahan yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala asaguna in la baryo oon axad kale aan la baryin aayadda ahayd tastakiisuuna rabbakum fastajaaba lakum aayaddaasaa u dambaysa wa ruwiya waxaa la wariyey oo kale ana nabiya sala allahu caleyh waly wasalam yowma badrin maalinkii badar kaana yaquulu subanu inuu odhan jiray yaa xayu yaa qayuum meeshaa yaa xayu baa ka go'an yaa xayu yaa qayuum laa ilaaha ilaa anta biraxmatika astakiid nabi sal ly slam yowma badrin min xadiidi caliy waxaa soo arooray ibn abi aalib nabiga sal ly slam intaan bader dagaalkeedii gallay yaa markaan wax yar dagaalamayayaan soo noqdo nabiga bal fiiriyey wuxuu samaynayo nabigoo markaa sujuudsan oo ilaahay baryahaya ayaan u imid waan ka noqday dagaalkiiba haddana aan cabaar ku jiray waan soo noqday nabigoo weli sujuudsan oo ilaahay baryahaya ku celcelinhaya yaa xayu yaa qayuum laa ilaaha ilaa anta biraxmatika astakiid ayaan ku soo baxay buui yaa xay allaha nool baa loo jeedaa ilahay allaha noolow yaa qayuum allaha u taagan maamulka dunida oo dhanba iyo aakhiriya adduunba alqayuum waa facuul oo marka mubaalaqa ah oo loo jeedo waa allah subxaana wa tacaala adduunka ummadiisa makhluuqaadku abuuray khalaa'iqiisa u taagan danahooda maamulo xukuma ayaa loo jeedaa laa ilaaha illaa anta allah aan adiga ka in ma jiro biraxmatika naxariistaada ayaan magan magangalahayaa oo markaa gargaarsanhaya allow awoodaada naxariistaada ayaan kaalmo ka doonahayaa wey axad kaloo aadama ah ku leexan mahayo ruuxa muslimka markuu dhibaato qabsato inuu rabbigii khaaliqa abuuray baryaa la doonhaya xadiidka ibnu sacd baa soo saaray fi abaqaat mujaladka koobaad labaatan iyo saddex sabxada ilaa labaatan iyo afar wakadalika annasaa'iyu fii camal yowm waleyla raqamka lix boqol toban fi dalaa'il mujaladka saddexaad afartan iyo sagaal bogga ah lafdiga soo arooray ee uu wariyey calina waxaa weeye ana اnabiy sal l slam kaana yadcuu yowma badrin biyaa xayu yaa qayuum laa yaziidu calayha laa yaziidu calayhima lafdigaasuu celcelinhayay biraxmatika astaqid waa riwaayo kale min xadiidi caliyi buu ku soo arooray laakiin fii sanadii waxaa ku jira muxamed ibni cumar ibnu caliy wa muxamed ibni cumar lam yasmac min jaddihi laakiin sanadku xadiidku shawaahid dhowra ayuu leeyahay fahuwa biha xasan fahuwa biha xasan wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan maxalu shaahidkuna waxaa weeye nabigu sal ly slam in ilaahay subxaanahu wa tacaala keligii u gargaadhsaday oo xilligii hawshuu adkayd ee kaalmo loo baahnaa iyo gurmad iyo taakulo iyo taageero ilaahay loo baahnaa ilaahay keligii inuu nabigu baryey ayaa ruux kastoo muslim laga doonahaya nabiga marka alluhu baryahayo ayaa addoommuhuna laga doonaya inay baryaan wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan aslix lii sha'ni ilaahu xaalkayga hagaaji walaa takilnii kullahu dhammaantii arrinka iyagoo dhanba ilaahu cadowgayga jebi abaaraha iga dulqaad colaadda iga dulqaad gaalada ii jabi ii gargaar muslimiinta caawi asli li shaani kullah hawshaydoo dhan ilaahayow ii dhammaystir ii hagaajo ii wanaaji walaa takilnii allow ha ii tala saarani ilaa nafsii naftayda tarfata cayni ilbiriqsi ilbiriqs sikina allaha ka dhigee ilaahu naftayda ha igu sii daynin weeye maxaa yeeley aadamuhu haddii loo tala saarta naftiisa wuxuu qabsan kara ma jiraan daciif weeye wa khuliqa alinsaanu daciifa marka ilaahu naftayda ha tala saarni ii gargaar ii kaalme weeyaan walaa ilaa axadin min khalqika axad uunkaada kamid ah ha i tala saarin anna ha igu naftayda aadamo kana ilahu ha igu hadlayni allaw adigu ii gargaar saas weeye aharkan dambena waxaa soo saaray muxuu ahaayey alimaam albayhaqi fi shucab toddoba boqol iyo lixdan raqamka ah ahar xadiis umaraati kacayana waxaa soo saaray alimaam atirmidi oon kusoo marray saddex kun shan boqol labaatan iyo afar wakadalika ibnu sunni fi camal yowm walleyla saddex boqol soddon iyo toddobo ana الnabiya salى اllahu عalayh wali wasalam kana ida xasabahu amru yaquul yaa xayu yaa qayuum biraxmatika astagiif waxaa kaloo aan soo maray fi adab mufrad toddoba boqol iyo kow iyo abu daawuud ku iman doona asaguna shan boqol iyo sagaashan cafwan shan kun iyo sagaashan nasaa-ina lix boqol konton iyo kow asaguna lafdigaasoo kale baa ku yimid macaan lamida ah, dacawaat اlmakruub ruuxa dhibaataysan ee kurbaysan baryadiisu waxaa weeye allahuma raxmataka arju falaa takilnii ilaa nafsi طarfata cayn waaslix lii shani kulah laa ilaaha ilaa anta oo xadiis saxiixa asaguna ah ruuxa kurbaysan ee dhibku haya waxaa laga doonahayaa inuu ilaahay ku baryo ducooyinkan allaahuma raxmataka arju ilaahu naxariistadaan rajaynhayaa axad kaloon wax ka rajayn ama aan ka suga ma jiro adiga aan ka ahay falaa takilnii ilaa nafsi طarfata cayn naftayda ha i tala saaraninoo ha igu hadlaynin ilbiriqsi wa aslixi lii sha'nii kullah laa ilaaha illaa anta alimaam albayhaqi wuxuu ku magacaabay ducadaas ducaau lmutar ruuxa dhibaataysan ducadiisa ama kurbaysan fii fii shucabihi marka xadiid saxiixa wa macnahu tilmaamahayo sheekhu wuxuu uhi wa haaulaa'i qolyahan mushrikiinta ee islaamka sheeganaya yadcuuna almayita mayd bay baryahayaan iyo walghaa'iba mid maqan ruux maqan oon joogin oon maqlaynin iyo mid mootan oo dhintay waa hore xijaabtay bay baryahayaan fa yaquulu axadum midkood wuxuu odhan bika astakiid sheekh hebelu adaanku gargaarsanhaya wa bika astajiir adaanku magangelahayaa akidnaa noo gargaar ajirnaa na magan na magangeli wa yaquulu wuxuu kaloo odhan anta taclamu dunuubii dunuubtayda adigaa og ma ilaahay baa waayahay allah dunuubta la socdo oge addoonkan miskiinkaee la xabaalay ay lafiisu dhaxalaysteen wuxuu maanta mudan yahan aan war loo haynin iyo wuxuu ku hayaa anta talamu dunuubi waa sheekhu baryahay wa minhum waxaa ka man yaquulu lilmayiti waxaa ka mida axad ku odhan haya meydkii dhinta markuu baryahay ikfir lii ii dambi dhaaf warxamnii ii naxariiso wa tub calaya iga tobad aqbal iyo wa naxwa daalika wixii la halmaala ii gargaar ma naxariis ba meyd intay leeyahay ma dembidhaaf buu le ilaahay xaquu lahaa iyo waa ahaay wixii laga ilaahay ka mudna buu addoommo kale siiyey xadgudub weeye wamin waman lam yaqulhu saa ninkaan odhanin oo min cuqalaa'im intooda xogow garashada lah ee maanka iyo maskaxda leh fa innahu yaquulu wuxuu odhan isaguna waa ka darahaya kooda caqli labidahay ee garasho ee intaa ka sarigta ka xishooda wuxuu odhanhayaa asagu ashku ilayka dunuubi dunuubteedaan kuu sheeganhaya dhibka haystaan kuu sheeganhaya bimacnaa iga qaadhihi maya laakiin waan kuu gudbinhaya faylkaan kuusoo gudbinhayaa tahay ashkuu ilayka dunuubi wa ashkuu ilayka waxaan kuu sheegan sheekh hebelow caduwii cadowgayga cadowga haya ayaan kuu sheeganaya wa ashkuu ilayka waxaan kuu sheegan sheekh hebelow jawra alwulaati wulaadda jawrkooda xadgudubkooda nimankii dowladda ahaa maamulkii taliskii umaradii maamulhayay jawr iyo dulmi eexo iyo xaqdarro iyo dulan bay hayaan taasaan kuu sheeganayna haddee dhibka allah loo sheegtaaye subxaana wa tacaala ayib waduhuura albidaci iyo bidcooyin muuqday baan kuu sheeganaynaa iyo wajadba azamaani abaar jirta xilligoo abaaroobay abaaro colaad bidcooyin muuqday eexa iyo xaqdarro nagu maamulhayo intaasoo dhibaan shaqo kuu sheeganayna iyo wagayra daalika intaa waxaan ka ahaynba fa yashkuu ilayhi wadaadkii dhintay wuxuu u sheegan maa xasala wixii dhacayoo min dararin fi ddiini waddunyaa dhibaatooyinka adduunya ama diineed ee ummadda haystee ku habsaday buu sheekhii dhinta u gudbinhayaa qabrigiisi dul joogaa matalan waa ka maqan yaho meel kale uu ka joogaa matalan dhibaatooyinkii buu soo gudbin dhibka allah loo bandhigaa asagaana fayda kurba fayda iyo gargaare waa alla subxaana wa tacaala cibaado allah iskale baryo allah iskale tuugmo iyo rabibari allah iskale laakiin addoommahan masaakiinta ay dhammaaday ee adigoo kala ahaa haddana waxay mudan war loo haynin haddadaan u ducaynayno ayagaa ilaah u naxariisa aadan dhehaynin oo dembidhaaf ayagaad u weydin ha baryin ha ka agbixin ayib addoommo adig oo kale oo weeyaan weliba dhul bay hoos ka madaa maanta dhaamo nool oo toobad keeni kara oo ilaahay baryi kara oo shaqaysan kara oo cibaadaysan kara maqsuuduhu bishakwa ujeedadiisa sheegashada uu sheeganayo ama uu u dacwoonaya sheekh muxoogadan leeyahay wuxuu ka rabaa an yushakiyahu inuu dhibkaa ka faydo wey markaad ruuxa baahiyada u sheegato maxaa ka doonaysaa dhibkaas ay haysta waxaana igu soo kordhay sida weeye waad iska aamustay ninkan waxaa dhibka ogu sheegay inuu xunku taro oo dhibka uu kaa faydo aysan ka ahayn dhibkaadaba umadan gudbiseen marka horeba saamataymse maaha sidaas wey maqsuuduhu bishakwa dacwoodka uu wuxuu oga gol an yushakiyahu sheekha inuu dhibka ka faydo oo iyo shakwadii wax ka qabto oo fa yuziila dalika darara dhibka asaga uu meesha ka saaro oo abaartii uu roob keeno iyo biyo iyo baad uu keeno oo colaadii uu faydo sheekhu oo muxuu ahaayay wulaadii jawrka iyo eexada iyo dulmiga waday uu meesha ka tuuro ka nasibka nasar uu ka dhigo bidcooyinku inuu baabiyo suniyiin meesha keeno wadaadkii daawsha miyuu qaban karaa waa yahay ayib mise allah xukunkaa iskale waqad yaquulu maa dali waqad yaquul inuu yidhahda laga yaabaa maca daalika sheegashadaa maceed isagoo saa u sheeganhaya oo dulmigaa samaynaya oo shirki shirki la imanaya inuu yidhahda laga yaabaa anta sheekh hebelow adigu taclamu waxaad ogtahay maa nazla bina min adarari waxa dhibay nugu habsaday iyo waxaa dhacay waad la socota oo macaalim اlhayb ah yahay callaam اlhuyuub miya caliimun bidaati suduur miya mise waa adoon dhinto oo wuxuu mudan yahay maanta war loo hayn waxa nagu dhacay sheekh waad ogtahay maxaa naga sugi awliya alla adeeg baa ku xigtaad wa anta taclamu waxaad sheekh hebel ogtahay maa facaltu waxaan sameey waa ogtahay oo min adunuub sheekh hebel waxaan dembi galen waad ogtahay war waxaa dembi gasha alla og aadamuhu ma warba uma hayaanba adiga rabbigaan baa isog ayib taclamu maa fii nafsi walaa aclamu maa fii nafsi nabi ciisaa taagan ilaahow waxa adugu aad maagan tahay iyo waxaa kugu jira adaa og laakiin muxuu ahay anigu ma ogi amaa laakiin aniga naftayda waxaan sameeyey waxa ii qarsoon waxaan niyaysnahay waxa qalbigay war kulli waa og tahay caliimun bidaati suduur caliimun bikulli shay ilaahay baa hawshaa iska leh ninkii yidhaahda muxuu ahay nin weli ama sheekh ah ayaa waxaa qalbiga ku jiro ogy waxa dhacayo dhan la socda waa kaafir bilahi alcadiim waa gaal ruuxa asaga ah ayib wa anta taclamu maa facaltuhu sheekh maxamed xasan ashaybaani baa la weydiiyey oo muxuu ahaayey ninba xaaskiisa wuxuu ku yidhi wax kastoo samaysa waan ogahay ma xataa haddaan kaa maqnay xataa haddaad iga maqan tahay waan oga waxaad samayso ma xataa haddaad safar ku maqan tahay xataa markaan safarka jiro qalbigaada xataa wax ku jiran ogahaybu sheekha loo geeyo nin kastaa odhanaya xertiisii buu ahaa waa kaafir buur gaal wey xasan ashaybaani tilmiidu abi xaniifa wa saaxib ashaafici waa kaafir buuri islaantiisna waa ka furan tahay ciddaha tirsata nin kale ha guursato asaguna hadduu saa ku dhinto dadkan maxoodiisa waa gaalaa dhaxlaysa ha lagala wareego haddii lagu diin hada muslimiintaa qaadan hadduu saa ku dhintana gaalaa dhaxlaysa maca salaama oo lagu kala tegay murtad wey idan waxaa weye cilmi cilmulhayb haddaad sheegato oo lagu kala baxaayo hawsha ayadaa ninkan wuxuuba taagan yahay taclamu maa facaltu min adunuub fayajcal wuxuu ka yeeli doqankan dambaalka mushriga ah almeyita ruuxi dhintay aw alxaya alghaa'iba ama kii noola ee maqnaa en maqlaynin caaliman mid la socdo og buu ka dhigahayaa bidunuubi alcibaad addoommaha dembigooda wax ogba war dhinta dembi ma ogo oo mid nooloo kaa maqan dembigeeda ma ogo axad kula joogo kaarkunbaa kaa warqaba ayib cuquusha aadamaha yaan lagu ciyaarin weeye maanka iyo garashadooda ayib ruuxu inuu kula joogo waa kugu fahmi kara waana kula socon kara in uu allah yahay subxaana wa tacaala axad adduunko dhan la socdo wax kastaba og oo alde alla wuxuu waxaan asaga abuuray addoonkaad abuurta wuxuu samaynaad ogaanaysaa idan amaa khalaaqida kale ambiye iyo rasuul ilaahay haybka wax ka baray oo loo waxyooday oo wax loo sheegay la garay laakiin addoommaha intooda kale wax haybay ka warqabaan lama arko inay kula joogaan ama loo sheego aad intaad soo wax u sheegta mooyee anoo meeshan iska fadhiyo masaajidka caawa daryaamhayaan la socda wax ka dhacaya isli oo dhan haddaan dhaho waa lagu gaaloobahaya maxayd waxaas ummadda in lagu ciyaaro caqligeeda ma ah waalli wey waxaan intaan diin la'aan ba la gaarin waa waalli fayajcalu lmayita aw ilxaya alghaa'iba caaliman mid la socduu ka dhigaya bidunuubi alcibaad iyo wa juziyaatihim waxyaabaha yaryaray sameeyaan juziyaadka iska daa alumuur alkuliya iskaba jooji waxyaabaha daqiiqa ee hoose ee xogta hoose ah ay addoomuhu sameeyaan baan la soconaa bay ku leeyihin allatii arrimahaas iyo dunuubta iyo jus-iyaadkaasoo yamtanicu ay reebtoon tahay an yaclamahaa inuu ogaada basharun xayun aw mayit arrimaha hooseoo daqiiq ah oo bashar nool ama dhinta uusan ogaan karin ayuu ninkan leeyahay sheekh hebel adaa la socday ii gargaar oo sidaa yee uma minhum waxaa ka mida mushrikiinta man duul baa kamid yutliqu su'aalahu su-aashiisuu sii daynhayaa iyo washakwa sheegashadiisa dhibka uu sheeganayo iyo su uu fasaxaya wuxuu dhihi saa yeelo dhibkaasaa i haysta waxaasaan doonahayaa buu taagan yahay daanan asagoo malaynaya annahu wadaadku yaqdii xaajatahu dantiis inuu gudahayo wadaadka dhintay meesha ku xabaalan ninka maqan ee uu baryahayo ee qaa'ibka ka mootan ayuu dhibkiisu u bandhigahayaa waa sheeganhayaa waa barya weydiisanhayaa muxuusaa u yeeli wuxuu aaminsan yahay sheekhu in dantiisii iyo muraadkiisa uu gudahayo dayib kamaa yukhaaibu siduu ugula hadlo ee u weydiisto bidaalika baryadiisa iyo dhibkiisa rabbahu rabbigii sida alla uu u baryo ama alla dhibkiisa ugu bandhigto ayuu adoonka dhintay ee meydkaana u baryahayaa waa laba ilaahade a arbaabu mutafariquuna khayr am illaahu alwaaxid alqahaar binaaan arrintaa waxay ku dhisan tahay binaaan arrinkaa uu weydiinayo ee uu baryahayo ilaahay u baryahayo sida addoonka u baryo addoonku u barya su alla u baryo waxay ku dhisantahay calaa annahu yumkinuhu dalik addoonka inay u suuragelaysa saasuu aaminsan yahay addoonkii dhintay in xaajada uu gudi karo oo baahida uu qaban karo oo dhibka uu faydi karo oo uu gargaari karo gurman karo oo u cidmi karo aaminsan yahay hadduusan aaminsanayn ummadda lama yimaadeen aadamuhu dhib markuu qabsado meeshuu isleeyahay dhibkaasay wax ka qaban karaan buu cara hadda haddii dayn lagu qabsado dhab lagu siiyo ninka aad leeda waa kuu danqanhaya waa ahl waa macrifo waa qaraabo baad ku cararaysa iga dhaadhicin maysid axadkaa dhibkaada oola cararaysa waxba kama aaminsana kaa dhegaysan maayo waxaad ruuxa dhibka ogala cararayso waxbuu ka qaban karaa wey marka adoo nooloo bashara markay dhibku qabsado oy dhibaato kugu timaado axadka aad kula cararaysa ilaahnimaad ka aaminsan tahay inuu wax qaban karaad ka aaminsan tahay wax kuu tari karaad ka aaminsan cala aqali taqdiir wey dadan ilaahnimo ka aaminsanayn dhibka asaga inuu faydi karaad ka aaminsan tahay ruux mooton oo meyda oo dhintay ama haa'ib ah oo la tugoo la baryay xaqu ilah ilaahw cibaada la sii marka waa ilaah macbuud wey waad caabudaysaa adducaau huwa alcibaada waqaala rabbukum udcuunii astajib lakum ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii sayadkhuluuna jahannama ducadana waa cibaado waa labdhabarka waxaa way diinta wey addoonku inuu addoonnimo muujiyo oo alla baryo oo isu dhiibo oo isbahaanbixiyo oo ilaahay tuugo waa asalkii diinteenna wey asalkii diintii ninkii la aaday addoon dhinto miskiinoo xabaalan hadhow ka dhagaysan mahayo inuu igu akhriyo oo yidhaahdo maya kama aaminsani rabbi inuu yahay kama aaminsani inuu ilaah yahay waxba ma moodahayo afkaan iskaga macaansanhaya sheeka baraley wey ninbaa diintii oo dhan fogeeyey kitaabka ilahay buu riixay sunnadii buu riixay sharciga islaamkuu riixay dastuur iyo baynal code iyo dimuqraatiyo iyo xeer iyo oday dhaqmeed bahalkii buu ku bedelay xeerarkeenna buu ku bedelay war kitaabka ilaahay maa nugu maamushid oo saxaa'inkay sunanka meesha soo saartid oo fiqiga axkaamta annada nugu maamushid ma dhib ma lehe waa iska balwade tanaan muxuu ahaaye qaadannay ninkan wuxuu ugu dhaqmayo dasaatiirta iyo qawaaniinta ugu dhaqmahay wuxuu aaminsan yahay maanta diinta islaamka iyo hawlahan hawlahan ay ummadda u ron maslaxadiisa maslaxadu ummaddu maamulo horumarka muxua ah ilbaxnimada taqadumka tadawurka tanay ku jirtaa hadduusan ku jirin ruuxa aadamuhu meeluu shar ka melhayo ama dhib iyo balaayo arka maba galaba aadamuhu meeluu maslaxa ka e, u malaynayo ama maslaxa uu ku tumhayuu aadaa wuxuu waxaan u doortay dan iyo maslaxu u arkaa diintuna haba aaminsanaada hadduu doonee wuxuu u arkay dhibaato inay xilligaan tahay marka lagaa dhegaysan maayo sharcigii baan ka tegey qaanuunkii baan doortay mana aaminsanay qaanuunku maanta inuu ka fiican yahay shareecada islaamka lagaa dhegaysan waa aaminsan tahay haddadaan aaminsanayn inuu qaanuunku maanta habdhaqanka iyo ku dhaqanka iyo hirgelinta oo maanta sharciga islaamka ka fiican dad aaminsanayn maadan yeesheen wey lanna falkaadu iyo dhaqankaadu wuxuu tusahayaa annaka tufadilu alqaanuuna wadastuura cala alkitaabi wasunna bannaankay taallataa waa sheekabaraley uma minhum man yudliqu su'aalahu washakwa daanan annahu yaqdii xaajatahu kamaa yukhaatibu bidalika rabbahu binaa'an asagoo hawshaa ku dhisahaya annahu inuu u suurogelahayo calaa annahu yani addoonka la baryahayo yumkinuhu dalika biariiqi min aطuruq yumkinu waxaa u suuragelaya daalika dhibka inuu faydo muraadka inuu qabto addoonku inuu u dembi dhaafo inuu u gargaaro biariiqin min auruq wado un wadooyin ka mid a ah. qaabkuu ha noqdee inuun qaab un caawin karo oo uu gargaari karo ama ilaahay ha kuu soo weydiiyo ama asagoo gacanta ha ku qabto ayib ama ha ku tilmaamo ama wax kuu sheegee qaab unbuu kugu adeegi karaa awliyadu qaabay kuu caawisay ilaahay baray bay kuleeyihin qaab unbaa laguu caawin adigu ducada sii baryada sii awliyada cusko sinbay kuugu adeegi wa annahu maydkiina wasiilatu inuu yahay ariiq wa sababun uu sabab yahay ilaahay loo maro ama dhibka fayda ama lagu faydo wain kaana asaa'ilu saa'ilku haba ahaado laa yaclamu midaan ogayn waja daalika qaabka wax loo faydaayo addoonka qaabka wax u faydi iyo qaabku kugu gargaari iyo su kugu shaqayn warmaysa laakiin waxaad ka aaminsan tahay awliyadaani qaab bay u shaqayn hawshii sinbay u qaban ama iyadu ha kuu qabato ama ilaahay ha kuu barido ama ha kuu ergeyso soo urur waa maxay ilaahay hayrkii inaad nacfi mooday wey soo uruuri hawshoo dhan gebagabeeyo ilaahay hayrkii inaad wax mooday oo baraka mooday oo tala saaratay ood bariday sidaa rabbi loo barya wey addoon dhintoo miskiina oo adigoo kale ah ama kaalita ama ku dhaama inaad muxuu ahaaye bariday xaqu allahna siisay wey xaq uu allah baad ku wareejiso gabagabadu waa intaas wa cuqalaa'uhum intooda maankale caqli ma jiri waa niman baabaaye yaquuluuna waxay odhanhayaan maqsuuduna ujeeddayada waxaa weeye an yas'ala allaha lana kuwa u caqli ron wa anagu ma baryayno wadaadka maxaanu ugu bandhigaynaa dhibka annaga maxaan sheekh hebel ule waxaan u leenahay waxaan rabnaa intay tagaan ila ilahay noo soo weydiiyaan ilaahay noo baryaan leena intaan dambe waa waa shirkiga carabeed wey shirkigan kay sameeyaan waa ka shirkiga carab ilaahay ku gaalaysiiye mushrikii aلsoomaaliyiin wa mushrikii alcarab almutaahiriin almuntasibiina ila islam baynu ka hadlayna shirkigay ku dhacaanee cuqaladooda ay samayn hayaan buu sheekhu leeyahay waa maxay waa kii abujahli abulahab ay ku dhinteen wey waa kuwa ugu caqli roon kuwa ugu caqliroon islaamka sheegta shirkiga iyo gaalimada ay ku dhaceen waa shirkii lagu banaysay dhiiggii iyo hantidii kufaaru quraysh dhegeyso sheekh ku yidhi an yas'al allaha lanaa baan rabnaa waa nafsa shay maa nacbudhum ilaa liyuqaribuuna ila allahi zulfa oma baryayno oo oma daba taagni wax kale kama maxa ka ilahay inay noo dhoweeyaan wayaquuluuna haaulaai shufacaauna cinda allah bas way noo ergeynhayaan war ma baryayno ooma daba taagni waxba ku falimayno laakiin maxaan ka rabnaa ku qabsanaynaa ilaahay bay noo baryahayaan way noo ergeynhayaan cuqalaa'u lmushrikiin almuntasimina ila lislaam shirkuhum waa nafsu shirki alcarab wayadunnuuna waxay malaynhayaan annahum ayagu idaa sa'aluuhu markay weydiistaan meydka bacda mowti intuu dhintay kadib an yas'al allaha lahum waxay malaynhayaan oy filhayaan buuhi meydkii dhintay markay baryahayaan ooy ka rabaan ilaahay inuu u baryo ay ka rabaan fa innahu meydku yas'alu ilaahay inuu wax soo weydiin wayashfacu ergeyn bay aaminsan yihin war meydkan maxaa u daba taagantihin ood u baryaysan waxaan u baryaynaa inuu noo ergayaan rabnaa ducadaana noo gudbiyaan rabnaa baryadaana iyo faylkaanagi malafkaanagi intuu qaado ilahay inuu ka soo feermayaan rabnaa xafiiska rabbi ha ka soo dhameeya hawshaan isaga oo loo dirahaya qaad faylashan sheekh cabdiqaadir soo dhammee iyagoo dhammaystiran baa lagaa raba marka nimanku fayl bay xaraynhayaan faylkiina awliyada usii dhiibahayaa tiibuu sheekhu ka hadlaya wayadunnuuna waxay may annahum idaa sa'aluuhu meydka markay weydiistaan oy baryaan bacda mowtihi intuu dhinta kadib an yas'ala allaha lahum ruuxu intuu nool yahay ii ducoo dhihi karta dhimala taas sheekh hebel waadaa ilaahay igaga ron cibaadaan kugu tuhmaayaa khayr badni baan kugu tuhmi anugu caasi baanahay ii ducee ii bari ilaahay taasi waa nin nool waa ogol lahay dhib ma lah nabigaa laga ducaysan jiray saxda laga ducaystaa aminkana waad kala ducaysan oo mootan oo wuxuu yahay awaru hayni ii ducee ilaahayna faylkay uge ka soo feerme asagu muu ka feermaysto oo meeshas kaga baxo ku jira maxaa dhex ma jannada aado <clears throat> ayib wayadunnuuna anahum idaa sa'aluuhu bacda mowtii an yas'al allaha lahum fainahu yas'alu wayashfac kamaa sa'alahu asaxaaba siday saxaabadu u weydiisteen nabiga sal l slam radia allahu tacaala canhum alistisqaa'a kamaa yas'alu wayashfac daasaa waa khalad jumlada waxay iskugu xidhan tahay fainahu yas'alu wayashfac kamaa sa'alahu saxaaba waxay aaminsan yihiin in meydkii dhintay uu ergaynayo oo ilaahay uu kuu soo baryi siday saxaabadu waagay noolaayeen nabiguna noolaa ay u dhihi jireen noo roobdoon oo noo ducee alistisqaa'a wahayrahu roobdoon iyo hayrkiiba ay nabiga weydiisa nabi allow noo ducee dambidhaaf alla noo weydi ee roob alla noo weydi gaaladu rabbi jabiyo alaa tastansiru lana alaa tadcuu lana khabaab ibn khubayb ibnu cadiy bn arat nabig u sl slm nabi maxamed farqosh waana baabaasheen dhammaanay waxba nagama hadhin alaa tadcu llaha lana alaa tastansiru lana ilah nabigu ku gebagabay walaakinakum tastacjiluun marka wuxuu isku khalday al xilligii noolida xaaladda nabigu uu noolaa ama meydkan wanaagsan ee saalixa uu noolaa iyo markuu dhintay xijaabtay laba kala baab wey meydtina laskuma qaso wa kamaa yashfacu ywma alqiyaama siduu ushafaaca qaa'iduna maalinka qiyama marka lasoo saaro idaa su'ila shafaacata marka la weydiisto inuu ergeeyo walaa yaclamuuna garan mahayaan mana ogo anna su'aala almayiti aw alghaa'ibi hayru mashruucin albatta waxaa ka hoos baxday nimanka shirkiga ku dhacay ruuxu mar hadduu dhinto ama kaa maqan yahoo aadan la xidhiidhi karin in wax la weydiisto wax bannaan ma ah hebelow waxaa tiri waaba maqan yahayba muqdishuu jiraa xarameynku jiraa yurub buu jiraa maraykan buu joogaa talefoon ooma diraysid waxa layska arkoo lifana kuma daara uu kaa maqlo dariiq uu kugu maqli karoo xisi ah oo la fahmi kara ma jiro markaada waan la hadlaaya maxaa yeelay qulubulcaarifiin wey adduunko dhan buu la socdaa hadde maxay tahay hawsha ah? ruux marka maqan iyo mid mootanoo dhintay in la baryaa inaysan bannaanayn baysan ogeyn diintao dhan ka maqan walaa yaclamuuna ana su'aala almayiti kii dhintay baryadiisu iyo walghaa'iba ka maqan baryadiisu hayru mashruuc inaan la jidaynin albatata gebi ahaanba wax yar iyo wax weyn midna lama weydiin karo wuxuu karo iyo wuxuusan karin midna lama weydiin karo leannu waa mootan yahay waana maqan yahay walam yafcalhumaa labadaa midna ma uusan samaynin waa maxay ruux maqan in la baryo iyo mid mootan ama wax la weydiisto axadu min asaxaaba a hawsha waxay ka leexdeen saxaabadu can su'aali nabiga inay wax weydiistaan iyo wa alib ducaa'i minhu bada mowtihi intuu nabigu dhintay in wax la weydiisto mowti bacda mowtihi waa meesha go'an cadaluu can su'aalihi su nabiga waa iskaga leexdeen nabigu intu noolaa saxbi noo ducee roobdoon ilaahay noo weydii awlaadda nabi allah ku tuf ruuxan waa xanuunsan yahay ku tuf yaa muxamed ixtaraqat yaddu muxamed gabadhi saxaabiyaddeed maxamed bni xaatib oo weligo ayadu dhashay baa intay ayadu raashin karinaysa kusoo gurgurtay markaasuu dabkii la galay gacmaha u gubtay gabadh muhaajiro intay xabasho u jirato soo laabatay markay madiine maalin socod u jirto yaa meel bay degtay wiil yaroo dhabar ku wadatay iyadoo dhashay oo maxamed bin xaad oo la odhan jiray bay raashidiramshaariad u karis wuxuu aan eh, caana ma jira waa gaba haweenay socotoo xabasha intay tagtay diintay la carartay haddana soo noqotay muslimiinta waa soo baaba'een markaasay raashinkii markay dabka u saartay eh, digsigii baa xaabadii ka dhammaatay waxaa tii bal xaaba yar usoo gul wiilka intay meel fadhiisay tir hooya sii joog xaabay doontay hawey dab ku kariso ay dab ku shido intay ka maqayn intuu gurguurtay buu digsigii karahayay dabkiibuu la galay gacantii iyo mushaarida gacanta la galay intaso dhan baa gubatay aduu mushaarida bay siisay meeshii dabkii bay baktisay way soo lugaysay casar gaaban ama maalinkai dambe madiina timid nabi maxamed oo jooga nabigu waa way u tagtay nabigay salaantay siintuu ka waraystay markaas nabiga wiilkii bay u keentay yaa muxamed ixtaraqad yaddu maxamed bay tiri nabi maxamedow gacantii maxamed waa gubatay markaasuu nabigu yihi keen ku tuf markiibay madoobaatay isla markii saacaddii gacantii waafay gacantii gubatay ee gebigeedaba qumuday nabigu markuu tuf ku yidhi way fiday dubkeeda waa sidii maxamed ibni xaaib waagidan waxaa leeyay nabi maxamed maxaa ka xusuusataa maalinkaa nabiga la ii geeyey inuu nabigu intuu wax akriyay igu tufaan ka xusuustaabu nin yar buu ahaa sakaaru saxaaba lagu tiriya idan nabigu intuu noolaa saxaabadu nin ka ducaysta nimuu ku tufo nimuu quraamo nin alla u bari intuu waa lahaye laakiin markuu subanuu xijaabtoo dhintay agtooda asagoo ku xabaalan oo masaajidkii mxuu ahay guriga caaisha ku dhex xabaalan baysan weligood saxaabadu intay u tageen nabiga aysan baryin waxba aysan weydiisanin marka wixii baa iskaga qasan dadki laba kala baab wey diintanna dadka lagaga dayan waa asaxaaba ardaydii nabi maxamed xertiisii dadku waxbaray la hijrooday u rafaaday difaacay u dhintay dadkaasaa diin la weydiin dadkan soo rucliya wada sakaraadka ina wal wuxuu doon iska sheegahayo wax loo baahanya warkooda ma bal cadalu nin walba wuxuu la yimaado miisaanka la saarahaya bal cadalu waxay ka leexdeen saxaabadu can su nabiga inay baryaan ama wax weydiistaan wa talabi ducaa'i minhu xataa nabi allow noo ducata way ka leexdeen ila wuu dhintay nabi allow noo ducee nabigu waa nool yahay waxay u leexdeen ilaa su'aali hayrihi ayrkii in wa la weydiiso dadkii noolaa in wa la weydiiyo lesaas yeela waxaa noo qabta noo gargaara nala gurmada na taageera xoola wax ka baxsha ruux wuxuu qaban kara weydiinaysaa hadduu ruuxu nool yahay wuxuu qaban karo baad kala hadli iyo wa alaba ducaa'i minhu iyo in laga dalba inuu duceeyo cabaas ibn cabdilmualib oo kii le noo ducee markii abaaruhu dhaceen xilliga cumar bn khataab waagu nabigu noolaa asagaan ku tawasuli jir oo inoo ducayn jiray oo ilaahay noo baryi jiray waana la waraabin jiray oo roob baa noo heli jir nabigu waa dhintay cabaasow hadda adaa aalu beyti rasuulilaahi eh, noo ducee ummaddan ilaahay waraabiyo roob ducee wuu ducey ilahay baa keenay marka nabigu intuu noolaa asagaa laga ducaysan jiray waa dhintay saxaabadii aalu beytkii ahlu khayrkii baa ducaysanaya marka asaxaaba faraquu bayna xayaatihi wa bayna mowtihi wa bacda mowtihi wa ana arasuula rasuulka iyo wasaa'ir alambiyaai sala allahu alay waslam calayhim wasalim وسلم والصالحين وغيرهم لا يطلب منه بعد موت من الأمور ما كان يطلب منه في حياته والله أعلم انتهى ملخصا طيب وxuu شheekhu وأن الرسول صلى الله عليه وسلم iyo وسائر الأنبياء أنبiyada intooda kale iyo والصاaلحيiن dadka susuuban iyo وغayrahم intaan suubanayna muslimiinta aba laa يطلب minhu laga dalbi maayo la weydiin maayo baعda mowti intuu dhintay kadib min الأmuuri arrimaha xaggooda iyo danaha xaggooda iyo muraadyaha xaggooda maa shay la weydiisan mahayo kaana yulabu minhu laga dalbi jiray ama la weydiisan jiray fi xayaatii intu noolaa ambiyada rususha saalixiinta awliyada muslimiinta intooda kale intay nool yihiin ninka aad wax khayr ku timi waad ka ducaysan karta nin walba wuxuu karana waa weydiisan karta dhibba ma laha laakiin mar haday xijaabtaan oy ti alla ku timaado wax la weydiin kara ma jira waxay waagu hore qaban kareen markay noolaayeen iyo waxaysan qaban karinba mar hadduu ruuxu dhinto la weydiin maayo asagaa loo ducayn asagaa ilaahay loo baryi asagaa loo shafeeci wow kaasa wallahu aclam intahaa mulakhasan hadalkii dheeraa ee sheikhulislaam asagoon soo ururiya waa gabagaboobay hadal dheero soo socday safaxaad oo casharo badan soo qaatay buu ahaa oo weliba sheekhu gadaal iyo dhaxda iyo hore isuu ka soo ururshay tacliiqa sheekha cabdallah ibni maxamed fata'amal dhuga buuri oo fiiri sheekhow raximaka allah allah ku naxariistee alaamahu alaamka sheikhu islaam ibnu taymiya saacatan bacda saaca saacad saacad buu hadlaayay xilliyada nabiga sheekhu uu noolaa wixii ka dhacay masar wax shaam ka dhacay xilligaa wixii qabsaday waageerkeeda mise wixii qabsaday buu intaa sheekhu ka soo hadlaayay hadalka shekh islam ibnu taymiya wuxuu hadal mufasala bitaariikhihi ayuu ahaa fata'amal dhuga buri oo fiiri raximaka allah tacaala allah kuu naxariistee kalaamahu kalaama shaykh alislaam saacatan bacda saaca saaca saacad kadib وyوما baعda yوم وشhهرا baعda شhهر وسنة baعda سنة sanad sanad bilbil maalin maalin saacad saacad sheekhu wuxuu ka soo bilaabay bilowga ilaa xillihii u dambaysay kitabku shekhu alif ka soo sheekey wuxuu la kulmay wadaadu dimashq kula kulmay mid masar ay ku doodeen qabuurigan wuxuu yidhi sanadka wixii dhacay tataar markii la ishayay wixii yimid kii ka dambeeyey taariikh musalsal ah oo abtirluu sheekhu ka soo hadlay lacallaka waxaa laga yaabaa inta haddaad fiiriso an tacrifa inaad aqoonsatood garatood garwaaqsato diin alislaam islaamka diintiisa inaad fahanto alladii diinkaasoo bacaa allaahu bihi ilaahay uu la diray lana soo saaray jamiica rusuli rusushoo dhan buu la soo saaray wa anzala uu la soo dejiyey bihi bisababihi jamiica kutubihi diinka kutubto dhanba loo soo dejiyey in lagu fahmo rusul oo dhanna loo soo diro ummadda inay farrinta ayadaa gaadhsiiyaan diinkaasaad fahmaysaa muxuu yahay waa cibaadatullaahi waxdah laa shariika lah ilaahay keligii in la caabudo ayaa diin alislaam ah min abina aadam ilaa muxamed diinka iskugu yimaadeen furuucda iyo sharaacda lagu kala tagee asalka guuda iskugu yimaadeen waa maxay wa an laa yucbada ila allah axadan allaka inaan la caabudin kamaa qaala tacaala walaqad bacadnaa waxaanu nabi allow diray fii kulli ummatin ummad kastoo kaa horraysa nabiguna wuxuu sheegay fi xadiiin xasanin aw saxiix wuxuu sheegay in ummadda nabi maxamed ay dhammaystireen toddobaatan ummadood antum tutimuuna sabciina umma antum khayruha wa akrama cala allahi subxana wa tacaala lixdan iyo sagaal ummadood baa naga horraysay lixdan iyo sagaal ummadood ayib annagu ummaddii toddobaatanaad baan nahay ummaddii toddobaatanaad baan nahay lixdan iyo sagaalkaa ummadood ee kaa horraysay iyo aduguba rasuul kasta waxaan la diray an icbud اllaha wajtani bitaaquud an icbud اllaha wajtanib طaaquut hada huwa diin اlmuslimiin diin الrusul diin اlanbiya diin الtawxiid weeye waa meesha lagu kala baxay toddobaatankaa ummadood saddex boqol iyo shan iyo toban rasuul baa loo diray iyo boqol labaatan iyo afar kun oo nabi waa axaadiis intuu badan ay sheegeen ayib calaa kalaamin xadiidka asagu boqol labaatan iyo afartan kun ee sheega dacfi baa ku jira cinda bacd cilmi odana way taxsiiniyaan boqol labaatan iyo afar kun oo nabi iyo saddex boqol shan iyo toban rasuul iyo toddobaatan ummadood baa isku qofalan intaasoo ummad ah ama ambiyo ah maxaa loo diray lana gaadhsiiyey ayaguna ay gudanhayeen walaqad bacana qur-aanku xaqiiqadiisu sidaas wey walaqad bacadnaa waxaanu diray fii kulli ummatin ummad kasta dhexdeeda waxaanu saaray wey oon soo saaroon diray rasuulan ergey fariin wada ah fariintu maxay tahay waata fariintu mursilka wax diraya waa alla subxaana wa tacaala ka la diraya mursalka ama rasuulkana waa nabi iyo rasuul weeye yaa loo diro ummadaha loo diro toddobaatankeenu soo marray maxaa ambiyada lala diray farriintu maxay ahayd nuxurkay wadeen waa kana an icbudullah ilahay keligii caabuda an icbudullaha ilaahay caabuda lala diray wajtanibu ka dheeraada altaaquut wataaquutu kullu maa yucbadu min duuni illah ama waxaa tiraa waa kullu maa cudima bibaailin wa cubid shay kastoo baail lagu weyneeyo iyo ama la caabudaa taaquud ah min atuqyaan xadka wixii gudbo dhan baa lahadaa maa tajaawaza bihi lcabdu xaddahu waa taaquud ama sanam ha noqdo ama dastuur ha noqdo ama geed ha noqdo ama oday nool ha noqdo ama ugaas la raaca ha noqdo shay kastoo noola ah ama ma noola ah oo xadkiisa la dhaafiyo la bumbuuniyo wuxuun ahayn laga dhigo daaquud wey dawaaqiit lcaalam marka waa farabadanta laakiin shanba ba u ru'asaa cinda sheikh اlislaam marka waana sharxa hawsha ayada wayna ku soo maray usuul sita ayna ku soo maraya meelo badan idan fariinta waa taas ilaahay caabuda daaquudkana ka fogaada faman yakfur biالطaaguuti wayu'min biاllah faqad istamsaka biاlcurwati اlwuثqa وqaala tacaalى wma arsalnaa ma anan dirin nabi maxamedow min qablika horta min rasuulna rasuul ma anan dirin ilaa haddaan rasuul hortaa diro nuuxii ilayhi waxaanu u sheegnon u diray oon u dhiibnay annahu laa ilaaha ilaa ana facbudun war go-an wey alla aan aniga ka ahayn ma jire iyo caabuda anugu un wa qaala tacaala wuxuu kaloo alla yidhi was'al weydii nabi allow man arsalnaa qablaka min rusulina ajacalna min duuni araxmaani aalihatan yucbaduun waxaa dadkii kaa horreeyey iyo ambiyadii kaa horraysay iyo ummadda rumaysay hadda waan rumaysanayla daba taagan ahlu kitaab wixii la halmaala bal weydii rusushii kaa horraysay ma waxay u sheegan ummadahooda ilaaha aan allah ka in la caabudo ajacalnaa min duuni araxmaani aalihatan yucbaduun abadan dadku ayagaa diinta ka leexday inxiraafay khadki ka leexday aaliho iyo macbuudaad aan la caabudo ummad ambiya lama iman ashirku waa xaaditun fi lumam xilligii nebi nuux uu bilowday iyo qoomkiisii wax jiri jiray ma ahayn alaslu fi lumma wuxuu aha tawxiid kun sano ama toban qarni ummaddu kaana cala altawxiidi walistiqaama E, fii qowmi nabiyllaahi nuux ayaa shirkigu bilowday shirkigu markay bashariyadu ka leexatay jidka ka baydhana ambiye iyo rasul baa loo soo diray awalu rasuulin ursila ilaa ardi nuux buu ahaa alayh isalaatu wasalaam intii ka horraysay nuux ambiyadii ka horraysay ilaa aadam ayib waxay ahaayeen tawxiid iyo wanaag baa jiray idan marka khaladku yimaada waa in la saxo marka shirkigu waa wax ka dhan diin alambiyaai warusul waa wax gadaal ka yimid dabakatur wey waa in lala dagaalamo hada asludiin ilaahay keligii in la caabudo axka aan la caabudin hada asludiin uma ta'mal waxaad ogataabuu sheekhuna maa dakarahu sheekhu raximah llah tacala wuxuu sheegay oo waa maxay sheikhulislam wuxuu ka soo sheekeeyey min ashirki alakbari gaalnimada weyn oo sheekhu ka soo sheegay dhawaaleeferi alladii shirkigaasoo qad waqaca dhacay fii zamaani xilliguu sheekhu noolaa limanna ku dhacay yaddaci sheeganaya alcilma walmacrifa shirkiga weynaa akbarka ah ee diinta lagaga baxaayey ee nabigu inuu baabiyo loo soo diray yaa xilligii shaykhulislaam uu noolaa oo qarnigii toddobaad ee hijrada ah iyo sideedaad bilowgiisii ah ayuu yaa dhacay xilligii sheekha macaanmaa ku dhacday may culumaa xataa ku dhacday culummo aqoon diineed leh cibaado badan qudaad muftiyiin umaro baa dhex fadhiistay caamo iska badaaba liman yaddaci alcilma waalmacrifata wayantasib u taagan lilfutya inuu fatwoodo iyo walqadaa'i uu xukumo waa mufti waa qaadi waa caalim waa caabid maca anahu yushrik biاllah min xayu laa yadri mushrik shirki buu dhex fadhiya laakiin hase yeeshee lamaa nabahahum shaykhu sheikhu markuu baraarujiyey una sheegay waxaa inay shirkiga gaalnimo yahay calaa dalika arrinka asaga ku baraarujiyey wa bayana lahum uu caddeeyey ana waxay samaynhayaan huwa shirku inuu yahay shirkigii gaalnimadii aladii shirkigaasu xaramahu اllahu warasuuluh ilaahay iyo rasuulkiisu ay xarimeen tanabahu waa baraarugeen culummadaas qudaadi muftin muftiyiinti mxuu ahaaye nimankai macrifada lahaa cubaadi waa baraarugeen wixii bay garteen ayib wa carafuu waxayna ogaadeen anna maa hum calayhi waxay ku taagan yihiin ay ku dhaqmi jireen shirkun wa dalaal gaalnimo iyo baadi inuu yahay shirki iyo baadi inuu yahay waa garteen nimankan waa niman hidaaya la doonayba ninka wax garanhaya marka loo sheego ee wixii fahmahaya tacasub iyo edabdarre aan bilaabayn waaba nin ilaahay hanuuniyo ninka asaga waxaa kuugu daran in qumanihiisu qoorta ugu jiro oo haddii xaq loo sheego oo wax kastaba ku aan aan dhaqaaqayn walow jaa-adum kullu aaya aan wax kastood samaysaba aan aan islaamaynin oon tawxiid qaadanaynin oo wax kasta u sheegto abad kullu aaya haddaad u sheegto oo qur-aanko dhan ku dul akhrido ood axaadiis o dhan bandhigto oo xataa culummadii ashaacire iyo xataa ahlulbidaca asagu uu taageersanya aad ka keento nuquul fakhrudiin arasi hadda min a'imat alashaacira kitaabkiisa tafsiirka ah aayadaha markuu marhayo wuxuu tilmaamayaa xilligan uu nooli u joogo waa qarnigii lixaad wuxuu leeyahy muslimiinta qaarkood waxay sameeyaan dhaqankii kufaaru quraysh qubuurta iyo dadka dhintee sulaxada ah way caabudaan kamaa kaanat alcarabu tacbud اlawhan wاlasnaam wuu caddaynhayaa aayadda markuu hadda fasiray ittakhaduu axbaarahum rubaanahum fiiri shirku atashriic walqawanin buu ka hadlaaya oo xilligiisi jiray buu ka hadlaaya wuxuu ka hadlaya culimo la caabudo wayacbuduuna min duuni illahi markuu maray suuratu nafsa shay buu sharxaaya turkiya markaan aaday iyo hindiya mar aan booqday waxaan ku arkay buu dad islaam sheeganayo caabuday awtaan oo awliye baryahay weydiisanhay waxay carab weydiisanay awtaanta yaa kulli cunuu cadaynaya cabdikariim ashahrasaani e- e- alashcari kitaabkiisa nihaayat e- mxuu ahaay nihaayat alaqdaam fii cilmi اlkalaam wuu caddaynaya qadiyadda ayadaa yani waxaani wax banaanka yaalla wey alimaam abulqaasim mxu araqib alasbahani kitaabkiisa aldaarica ila makaarim ashariica wuxuu caddaynaya shirkigan tawxiidka gale uluuhiyada ayaa ambiyo loo sudiray buu leehay ilaahay in inuu rabbi yahay oo uu khaaliq yahay oo adduunka asagoo maamulo dil iyo dayn asaguu leeyahay cize iyo mxuu ahay eh, mxuu ahay dalacsiin iyo dumid dumid buu asaguu leeyahay dil iyo dayn irsaaqad tadbiir iyo maamul alla inuu leeyahay lam yatanaasac fii itnaani min alkhalaa'iq buu leehay muranka taa kama taagno nabi maxamed iyo ambiyan looma soo dirin inay ka hadlaan tawxiid rububiya looma soo dirin inamaa bucuu litaqriir tawxiid اluluhiya wاlcibaada ilaahay keligii in la caabudaa loo soo diray ambiyada wuu caddaynaya waa nin ashcari ah wey ayb shahrastani wuu ku caddaynaya kitaabkiisa fakhudin raazi baa caddaynaya xataa abubakr ambari yaa kitaabkiisa addaaci ila islaam ku caddaynaya alashaacira alqudaama qarnigii afraad ilaa qarnigii lixaad ahaa warkooda wuu iska cadda laakiin dhibku wuxuu bilowa qarnigii lixaad wixii ka dambeeyey in maya kufaaro qoraysh waxaan ay sheegahayaan walaa in ma khanlaqa sama layaquuluuna allah maya beentood weeye ilahay bay sirahayeen war ma la siri karaa ma ilahay baa beenay qoraysh sheega xujaysanhaya qur-aankao dhan ka beesheen kuwa ay kugu waalan wey inay shirkigooda u qiil baadhaan oo qiil u dayaan bay raadinayaan almuhim sheekhu hawshan ayada ah dadka lagu baraarujiyey waa fahmeen wanqaadu waxay u hogaansameen lilxaqi bay u hogaansameen wa anna lamaa bayana lahu daalika ama culummadii khaldamee barkood markuu sheekhu hawsha u caddeeyey qaala barhkii wuxuu yidhi haada axsanu maa bayantahu lana sheekhulislaam oo waxaad noo cadaysay diinaed noo sharaxday ka u qiimo badan waa maxay waa midkan maxay u yidhaahdeen hadda waxay garteen waa annaga soo marray asladiin wey ilaahay keligii in la caabudo axad kalena aan la baryin oon la toogin oon laga aagbixin waa asludiin awliyada iyo culummada ixtiraam bay nagu leeyihiin ducay nagu leeyihiin in ilaahay loo baryo wax laga sadaqeeyo loo tuugo bay nagu leeyihiin diintoodii wanaaggooda lagu daydo la qaato laakiin in la baryo la tala saarto la isku halleeyo la caabudo qabrigooda la dulgowrisado lagu dawaafo wax loo gowraco ilaahay hayrkii xaqaa ilahay baa iskale wixii haddii laisku khalda musiibo wey yatabayanu laka waxaa kuu caddaan buu sheekhu intaa markaad fahanto gurbat alislaam islaamku inuu gabaabsi yahay gabaabsi dhefdhef naadir ayb wa haadaa arrinkana waxaa weeye misdaaqu maa shay rumayntii wey waa rumayntii waa maqhraati kac maa tawaatarat bihi axaadiisu axaadiisu waxay iskaga daba tagtay ee ku noqnoqotay ee adiladu celceliyeen buu shaygaan u maqhraati kacaya dhibkaan dhacay ee diinka fogaashaha ah ee alla u shariig yeelidda ah ee diintii in laga jiitay ah waxay u maqhraati kacaysaa kuuna caddaynaysaa axaadiida nebi maxamed ee timida ahayd muslimiintu in badanoo ka mid waaga dambe inay dhumi doonaan oy fasaadi doonaan oy diinta ka tegi doonaan oy gaala iyo yuhuud ku dayan doonaan nabigu waa waa sharxay qadiyadda ayadaa marka waa cilmi nabigu ummadda u sheegay laakiin xilliga lama haynin wuxuu markuu dhocod aragtaad xusataa markuu nin culamo wax kaaga digo ama oday kula taliyo sidaasaa dhici ku yihaahdo da waxaad samayn weydo oo talida aad khilaafto oo wixii ku dhacdo baad garwaaqsan ha wixii la sheegahay wixii lagaaga digay hadde maxay taraysa nabigu waa ka sii digay waana sheegay warkaan waxaanu dhici doono saxaabadii xilligaa nool ayagu waxaan maysan arag laakiin nabiga cilmigu u sheegay bay hayeen waa dambo haddii adduunku fasahaado oo diinta laga jiitay baa wixii dhacay hadalkuu nabigu kuu sheegay rumayntiisii weeye ayib iyo xaqiiqadiisi waa kan ma twaatarat bihi اlaxaadiiu can rasuuli اlahi anahu qaala latattabicunna sana man kana qablakum xadwa اlqudati bاlquda xataa low dakhaluu juxra dabbin ladakhaltumuuh qaaluu ya rasuul اllahi alyahuud wالnasaara faman xadiika abi sacid alkhudri waana soo maray fi saxiixayn waa inaga soo maray nabig wuxuu yihi waddadii yahuud iyo nasaare ay ku halaagsameen baad dabageli doontaan muslimiinay yuhuud jidkay qaaday ama nasaare ay qaadeen diintoo lagu ciyaaro ambiyadoo la beeniyo xaqi oo laga tago bidac iyo shirkada la yimaado xaqi oo laga jito laga dareero yahuud iyo nasaara la bilaabay oo lagu yaqaana dhaqan xumo kiibaad dabada qaba doontaan meeshay maraan baad maraysaan xataa hadday god maansalugulay galaan maansalugulay godkeed hadday galaan waad la gelaysaan bimacnaa dhaqan kastoo xun hadday sameeyaan waa kaga dayanaysa waxaa adduunka maanta yaallo wey adduunka maanta yaal وتأمل waxaad fi alxadiid waana soo mar xadiidkaas min xadiid abi saciidin alkhudri fi saxiixayn وتأمل waxaad ugataa u fiirisa haddana aydan ku noqonaya maa waqaca wix ka dhacay min hada الrajuli albakri ninkan wuxuu sameeyey eeg buqul sheekhu ninkan bakri ee sheekh isku sheegaaya ee kitaabka alifay in awliyada la baryi karo oo la caabudi karo oo rasuulka la caabudi karo oo waxa alle la weydiisto rasuulka la weydiisan karo la yimid shirki aan weligiiba dhicin buu la soo istaagay iyo wa tajwiizahu inuu baneeyey fiiri buuri alistiqaaata bikayr illaah ilaahay hayrkii in la tuugo oo kurbafayid laga codsado alistiqaaa waa inaga som waa alabu kashfi shidda wadur in ruuxa laga bariyo dhibka inuu kaa faydo kurbafayda waa ilaahay subxaana wa tacaala idan ninkan wuxuu ku leeyahy kurbafaydo waa rasuulka kurbafaydo waa sheekh cabdilqaadir waa sheekh axmed alrifaaci waa axmed albadawi sheekh caydaruus sheekh kada war kurbada allaa fayda maa ka days maya itastakisuuna rabbakum abadan yaa xayu yaa qayuum biraxmatika astakiid wa min cadaabika astajiir abadan nebi maxamed baad nastakiitu wa nastajiiruhu buu taagan shirki iyo diin cusub wey gaalnimo iyo watajwiizo inuu baneeyo alistiaaa biayr lah ilah ayrkii in la baryo la tugo kurbafadidna laga codsado la weydiisto wa annahu ninkan fiiri buu an yujawisu inuu banaynhayo alistiaaa bihayr اllah ilahay hayrkii in la baryo wa annahu yujawisu listiqaata bاnnabiy nabiga in la baryuu banaynhayaa fii kulli maa yustagaau اllahu bih wax kastoo laga gargaarsado ama kurbafadid laga codsado ama ilah laga dalbo baa nabiga laga dalbahayaabo ayb wاxtijaajahu fiir watamal waxaad fiirisaa اxtijaajahu xujaysigu xujaysta ama uu codsaday ku dhegay calى dalika iyo calى الshirki واlاstiqaada bغayr الlah bimutashaabih الqur'aani وasunna qur-aanka kiisa aan macnihiisu caddayn lafdi qur-aan oon macnihiisu caddayn ama uu cumuum ku jira aan loo jeedin qaabku asagu u qaatay ayuu ku fidnoobay ayb iyo wasunna axaadiisan sugnayn ayb ayuu horta marka hore ictimaaday aaniya axaadiid ka hadlaysa nabigu xilligu noolaa khusaysay iyo noo roobdoon iyo ilahay wax noo weydiiy iyo noo bari ayuu intuu soo qaaday ayuu nabigu markuu dhinta ka dhigay marka ku aafoobay qur-aankiibuu ku aafoobay iyo sunnadii macna aan jirin buu ku fasiray nabiguna waa ka degay in muslimiintu in badanoo kamida ah ay ku halaagsami doonaan kitaabka quraanka tafsiirkiisa iyo caanaha xadiidkii cuqbat bni caamir cuqbat bni caamir aljuhani halaaku ummatii fi اlkitaabi wاllaban ummadoodu waxay ku halaagsami doontaa kitaabka iyo caanaha waxaa layihi nabi allow faqiil ya rasuul wama alkitaabu wallabanu nabi allow kitaab iyo caana muxuu yahay kitaab baa lagu halaagsami iyo caana lagu halaagsami nabi allow maxay tahay kitaabka badbaado ba ahaaye wainaka latahdi ila siraaطin mustaqiim wainaka latadcuuhum ila siraaطin mustaqiim wakadalika awxaynaa ilayka ruuxa min amrina maa kunta tadri ma اlkitaab wala اliimaan walakin jacalnaahu nuura nahdi bihi man nashaau min cibaadina wainaka la tahdi ila siraati mustaqiim haddii qur-aanku saasuba ahaaye nabi allow kitaabka ilaahay baa lagu halaagsamahayaa iyo caana lagu halaagsamay maxay tahay nabigu waa u sharxay salawaatu rabbi wasalam aleyh qaala yatacallamuuna alkitaaba wayata'awaluunahu calaa gayri ma anzala allahu caza wajal wayuxibuuna allabana fayadacuuna aljamaacaati wاljumaci fayadacuuna aljamaacaati wاljumaca wayubduun wayabduun nabi wuxuu yihi quraan kitaabka qur'aanka ay ummaddooda ku halaagsami maxaa jira waxay ku fasirahayaan yata'awaluunahu calaa hayri ma anzala allah qaabkii macnuhu rabbi uusan ugu talagelin ama aayaddu aysan ku saabsanayn baa lagu caminhaya aayaddii baa intii la qabto luqunjubaar lagu qabtay oo qoorsayo lala dhigo yaa halkaa afkeed loo jeedinaya war aayaddan meeshan ma laha waa sidee yata'awaluuna qur-aankii bay fasiran oy leexin calaa hayri maa anzala allah macnuhu rabbi ku soo dejiyey macno aan ka ahayn bay ku fasirhayaan caanuhuna maxay eedeen caanaha waad jeclaanaysaa caanahaad jeclinshiin buuhi candha caylin iyo caanaad raadinaysaa caana jacayl baad magaalooyinka oga baxaysaan miigaad aadaysaan jamaacadihii iyo jumcooyinkii baad ka tegaysaan miigaad tegaysaan laba macno marka nabigu tilmay sal slm muxuu ahaa inaad doorato addunya cala alaakhira caanaha tilmaamahaya waa xubu dunya wa shahwa addunya jacayl iyo shahwa nafs ayaa diinta looga tegay waxaa kuugu taagan wayuxibuuna laban fayadacuuna aljumuca waljamaacaat wayabduun miigay u baxayaan reebaadiay noqonayaan alaban lilabani walilmaraaci qaybta a yatacalamuuna alqur'aana wayata'awaluunahu calaa hayri maa anzala allahna waa maxay waa aliftitaanu bishubhaat shubha ruuxa gelaysa xadiidkii buu ta'wiilhayaa waa taxriifinayaan macnihiisi aayaddiibuu ma istawa cala alcarsh alraxmaanu istawa ay istowlaa buu ku leeyahay yata'awanu calaa waxaad dhihi muxuu ahaaye ilaahay sidaasuu yidhi maya ilaahay wuu jecel yahay ay araada awaabahu biqowmin yuxibuhuma yuxibuuna ashacri maxay dhaheen ay iraadat alincaami wathawaabi wey ay iraada leanna maxabaday diidan yihiin nin walba diinta qaybtuu diidan yahay aayadaha khuseeya ama axaadiista khuseeya waa liixinaya halkaas ku dhufanhaya marka sheekhu tii ka hadlay xadiidkaas waxaa soo saray axmed abu yacla طabaraani ruyaani fasawi fi taariikh waana mukharaj fi silsila mujalladka lixaad lix boqol afartan iyo toddoba boga ah xadiid saxiixa wey xadiidkaa khatar wey waa inaga hadda ka hor soo maray xataa alimaam cali bn abi aalib inuu nabiga ka wariyey ina minkum man yuqaatilu ala tanziil qur'an calaa ta'wiil qur'an kamaa qaataltu calaa tanziilihi waxaa ummadayda ka mida dad ku dagaalami doono qur-aanka ta'wiilkiisa fasridiisa baa la macnaan jirin baa laga sheegahaya ninbaa wuxuu ku dagaalamaya in qur la saxo oo siduu doonaya loogu dhaqmo oo siduu allihii rasuulkiisa ay doonayeen loogu dhaqmay ee saxabada ugu dhaqmeen oon la leexinin niman baa ku dagaalami doona muslimiin oo difaacaya diintaas tadbiiqa shariica alislaamiya in waxaynu aaminsannahay xuduuddii ilaahay axkaamtii sharcigiisii la dabaqo oo adduunka la keeno oo miaal xayi oo macmuula laga dhigo dad baa maanta ku dagaalama kamaa qaataltu calaa tanziilihi nabig wuxuu ugu dagaalamay soo degidiisi qur soo dejinta la soo dejiyay anaa ku dagaalamay buu qur maya asaatiiru lawaliin weeye shaacir weeye qowlu kaahinin weeye majnuun warkii weeye warkaasay la istaageen nabigu qaatala calaa tanziili qur'aan wa minkum waxaa idin man yuqaatilu calaa ta'wiilihi nabi alla waa ayaa minhum khaasifu nacl cali oo halkaasuu kala fadhiyo kab nabi go'day tolhaye buu ninkaa kabta tolhayaa ka ah cali qaatil calaa taawiil qur'aan isagaa bilaabay ahluqibla in la dagaalamo niman ahluqiblo ah oo khaldamay ama xadgudbay in la edbiyo asagaa bilaabay faqaatala calaa taawiil qur'an wain aa'ifataani min almuminiina iqtatul asagaa hirgeliyey ilaa ay muslimiintu yidhaahdeen eh, in lala dagaalamo kufaar iyo kufaar asliyiina nabi maxamed iyo saxaabaan ku ogey qolyo murtadiina oo diinta ka baxay islaamna ku maxaabsanaya in la idbiya abubakar baa isla bilaabay laakiin muslimiin ahluqibla ah oo laakiin aan ridoobin in la xawdiyo oo la idbiyana waxaa bilaabay cali marka eh, qitaalka xaqa ah ee sharciga ah ee muxuu ahay fi lmuslimiin ku saabsan cali baa bilaabay wuxuu la dagaalamay khawaarij oo niman muslimiin ahluqibla ah loo badan yahay ama ijmacu salafi saalixba uu guntamay wixii ka horreeya bukhaari oo khilaaf laga soo gooriyo saxaabadu waxay ku ijmaceen nimankan aysan gaalo ahayn daahirka laakiin waagi dambe waa la isku khilaafay ma gaala mise waa muslimiin waa edbiyey waa kii baabi'iyey qur-aankii ma intay kharibeen bay dadku waxay bilaan inay ku takfireen bidunuub ninkii zinaysta macsiyaysta been sheega waxada waxay dhi waaba kaafirba gaal weeye cali iyo cumaan bayba takfiriyeen saxaabadii bayba takfiriyeen wixii ka dambeeyey abubakar iyo cumar ka dambeeyey nimankaa meel buu saaray niman muslimiin oo saxaaba ay ku jireenoo reeree eh, shaam ah ayaguna markii muslimiinta inay kala jebiyeen ay soo baxday khilaafadan u hogaansami waay waa la dagaalamay idan tanziil qur'aan iyo ta'wiilu waa laba kale masalo kala duwan wey qur marka waa in lagu fasiro calaa sunna bisunna calaa fahmi salafi saalix nin walba inuu iska luunjeexdo wuxuu doono waa fasaad baa ka dhasha halaaku ummatii fi lkitaabi wallabani kitaabku waa maxay yatacalamuuna alqur'aana wayata'awaluunahu calaa hayri ma anzla allah adaa la iskaga il hawsha ayadaa wayukafiru wuxuu gaalaysiy ninkan bakriga shaaficiga dabaalka ah man qaala ruuxuu yidhi laa yustagaau ilaa billaah soo ma jeedid war ilaahay keligii ha la baryo oo kurbafaydid iyo dhibfayd dhibfaydid ilahay keligii ha la weydiisto wuba kugu tagfirinba cariyaa yidhahda waa asaga soo yidhi nabi maxamed lama bari karo ninkii maanta yidhahda nabi maxamed lama baryi karo waa gaal buuri wuxuu soo yidhi nabi maxamed waa bashar khaalisa ruuxi dhah waa gaal oo waa maxay waa bashar iyo ilahnimo isku jirta waa mushakal hafan haaf wey nabigu boqol kiiba konton waa ilaah boqol kiiba kontonna waa waa bashar isku gee waxaa ka soo booda nabigu inuu ka duwan yahay basharka war cilmiga iyo waxyiga nabiga la siiyey waa gooni waa aqoon iyo doorasho ilahay ul ilahi baa ku dhacday laakiin nabigu waa bashar qul inamaa ana basharu milukum yuuxaa ilaya ma ilaahay baa beenshigii rasuulkiisi misadaa run sheegay adaa kaafir ah oo beenaalaah kaadib ah ilaahay rasuulkiisa been ma sheegahayaan sheekh umarku wuxuu yihi wayukafiru wuxuu gaalaysiin e, ninkan bakriga shaaficiga waa mushrik wathani qabuuri weeye man qaala laa yustaau ila biاllah wa bilumuur meeshaas waa khaabaa ku jira laa yustaau ila biاllah fi lumuuri wey fi lumuur fi lumuuri alatii laa yaqdiru calayha ila allah arrimaha alla mooye axad kale uusan awoodi karin ilaahay lama wey axadan allah lama weydiisan karo taraood gaalowdayba war arrimahan ilahay keligiibaa awooda bashar ma awoodaan waa awood bashar ka baxsan saaba hadaa tara wuu ku tagfiirinhayaaba oo waa maxay min kashfi shadaa'idi dhibaatooyinka in la fayda ah wa inzaali lfawaa'idi faa'iidooyin iyo roob iyo khayr in la keenaa khayr in la keeno dhibna la fayda allah iskale subxaana wa tacaala dhib iyo dheefba allah iska leh kurba faydo waa alle rasuulku hawshaa ma awoodo mana laha gaal baabatay buu kuleeyahay tawxiidkii baa lagugu diinta lagu dhaqma lagugu deli sharciga islaamka lagu dhaqmo hallafo ilahan laga amar qataa lagugu baabiinhayo taaye uma ta'amal waxaad fiirisaa u dhogataa radda shaykhi sheekha raddigiisu uu ka jawaabay raximah ullah tacaala bialaayaati almuxkamaat aayada cadcad oo macnahooda uusan labsi gelin iyo mugdi aan lahayn buu ku jawaabay iyo wlbaraahinu xujooyin alqaaicaati goynhaya ruuxa murankiisa goynay oo meel aaadii kamida ka mida asariixaati cadcad ama ku bayaansan yatabayun laka waxaa ku cada intaa markaad fiiriso laka almru arimaha arrintaa ku cadaan waxa laisku khaldahayo iyo waxa la kala wado mushrik banaankaas kugu socmi muwaxid banaankaas ku istaagi xaqa ruuxa wad waa kuu ninka baailka aaminay qaayibay ee xambaarsan waa kuu caddaan waa inagii soo sheegnay icraf ilxaqa tacrif man jaa bihi wacrif ilbaaila tacrif man ataaka bihi baa la shayga xaqa a baro oo mxuu ahaay garwaaqso oo fahan waxaad garan xaqa ruuxa wataad garanaysa laakiin haddaan xaqa fahansanayn ninkan ma xaq wadaa ma baail buu wadaa ma bakti buu kaa iibin ma khayr buu kaa gadi ma sun iyo waabay rujmu kaa imin war ma haysid xaqa markaad barato tacrif man jaa'aka bihi saxaabaa kuula timid taabiciin baa la yimid a'immaa la yimid ahlu khayr baa la yimid ahlu tawxiid baa la yimid wacrif ilbaaila tacrif man jaa man ataaka bihi baadilkana iska garo oo iska ogow ninkii kula soo qaabilaad garanaysaa dhibka maanta taagan ummaddu waxba lama kala soci karo waa in wax la kala soco wax haddaan la kala saarin ilahay wuxuu i walitastabiina sabiil mujrimiin wakadalika nufasil aayaat ilahay maxaa loo cadayn aayadaha maxaa loo sharxi oo loo kala sooci oo dadka loo kala miyaahaya walitastabiina sabiil mujrimiin inay caddaato dhaqamada iyo wadooyinka dadka mujrimiinta ee baailka aaminsan wakadalika nufasil aayaati walacallahum yarjicuun xukumkaanu sharxi oo aayadahaanu cadcadayn oo waanu faahfaahin waanu kala dhigdhigi maxaa laga yaabaa inay soo laabtaan dadka xaqa mara inay soo laabtaan walaqad ji'naahum bikitaabin fasalnaahu calaa cilmin nabi allah waxaanu u keennay l dadka adduunka jooga kitaab baan u keennay carab iyo khayrkoodba fasalnaahu calaa cilm aanu ku sharxnay oon ku faahfaahinay ogaal iyo aqoon ninaa jaahila mowta wuxuu sharxo waa gebidhac aqoon aan leenahay iyo xog aan ka warqabnay aadamihiiy makhluuqan abuura awgii baan wuxuu u caddaynay ina anzalnaa calayka alkitaaba linnaasi bilxaq nabi allow kitaab baan kugu soo dejina adigaan kugu soo maxaa loo soo dejiyay dadkaa loo soo dejiyay inay ku dhaqmaan qur ma ogtahay intii la dhonko halka dadka inay ku dhaqmaan baa loo soo dejiyey fariinta ayaga khusaysaa ha day qadan waayan haddee waxaa weeyaan mawd baa ka adeegay aakhirkooda ayib dhibkan maanta meesha waa yaallaa hawshaan aad in loo fahmo wey wuxuu ihi yatabayan laka alamr xaaladdaa ku kala caddan in hadaaka la hadwa rabbi ku hanuuniy ilaha na watanzaaxu waxaa kaa faydmi canka adiga xaggaada ashubhatu shubhadii khaladku galay wuxuu qulubku yidhi ee ku kharibay baa kaa faydmi allatii shubhadaasoo adkhalad gelisay kaiiran min annaas dadka in badan oo kamida mida annaara naar gelisay wahaya fidnada waa maxay fidnada dadka aafaysay qodob dadka baaba'shay baa jira oo carabay eeday oo dadkii u hora eeda waa maxay aliqhtiraar bima calayhi alaabaa'u waalajdaan fitnada waa maxay dadka aafaysa ee baabaysa wahya waxaa way alikhtiraaru in lagu kadsoomo oo lagu dagmo bima calayhi alaabaau aabbayaasha waxay kusoo dhaqmi jireen iyo walajdaad inaa wajadnaa aabana calaa umma wa inaa calaa aahaarihim muqtaduun idan halkaasay taagan yihiin waa diin wiil yaroo waalan xaggeed u socotaan warma sheekh baad ka fiicantihin sheekh hebel sheekh hebel sheekh hebel eeday mushrikiin baa eeday ma iska daysaan war xujo imaada ayb xaq keena aayad qur-aan la soo istaaga xadiid aynu ku garanano xujo iyo cilmi laakiin hebel baa sidan ahaan jiray iyo ayaydii baa sida ahayd iyo abahorta heblaay inaga daaya niman baa hortin eeday warkaa joojiye alikhtiraaru in lagu gadsoo bima calayhi alaabaa walajdaan iyo wamaa shaygii istamara uu daa'imay calayhi dushiisa camalu kaiiri min ahli bilaad waa lagu soo dhaqmi jiray waa lala qabsaday laba boqoloo sano shan boqoloo sano kun sano bay ummaddu waxaan kusoo dhaqmaysay wixma baailba ma adug waxaa intaas ka dayso adugu inuu baadaya adilaan ku sugaye dadkan warkooda jooji dadka ilahay baad la xisaabtami laakiin adugu lafahaadu waxaan aad wadato waa baail diin la-aan weeye shirki iyo gaalnimo weeye wdaliilu calaa kada wa kada wa ka jawaab ka garbax kitaab allah muxuu kala bax kitaabkaa qabaa la yidhi waa kan aan ku kala baxno fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila اllahi wاrasuul wama اkhtalaftum fiihi min shayin faxukmu ila اllah ilaahay baa dhammeeyey waxaad ku qabataan oo dhan ilahay baa xukmiska iska leh waxaad ku qabataan oo dhan baa ku kala baxa kitaabka ilahi sunnadiisa lama dhihin markaad iskhilaaftaan culummada ku kala baxa lama dhihin maxaa loo odhan waayey ninka caalimka macsuum ma aha wuu khaldami karaa dadku markay ismaan dhaafaan oy madaahib iyo aqwaal iyo aaraa isku qabtaan iyo mabaadi waxaa loo laaban meelaan khaldamaynin xakam iyo garqaade garta goyn oon eexanaynin xaggana aan khaldamaynin baa loo baahan yahay waa kitaabka ilahi diinta nabi maxamed wey alkitaaba wasunna ma khaldamaan ma eexdaan ma surmaseegteeyaan ma kacaakufaan ma barbarriiqdaan warkoodu bannaanku yaallaan masala caddaa ah leedahay kitaabka qur-aanka warkiisu waa cadya marka fain tanaasactum fii shayin faruduuhu ila اllahi wrasuul haddii markaas khilaaftaan wadaadaha loo laabto wadaadku la jifyaano bannaan min alexati ina adeersi xoog kitiki dhooga ah alaab badan baa shaqayn karta cadaawadu kuu qaboba kugu qalloocin waa kuma ninka reer hebel xaq baa ninkan keena maanta baan kala baxayna labaatan sanaan sugahayy surgun buu iisoo galay wuu kugu xaabin baa dila doon bini aadam weeye culummada kuma xadgudbayne waa bini aadam macsuum ma aha waa khaldami karaa kaarar badan baa geli kara anaa idhina ummad ma kala saarto allaa yidhi iyo rasuulkiisi ba yidhi lagu kala baxaa hawshaan hawl lagu baaba'ay wey ada la iskaga ilaaliyo yaa kitaab iyo sunne nin ma haysto kitaab iyo sunne nin odhan kara lama hayo sheekh beel baa yidhi iyo xadiis daciif iyo mawduuc baa meesha lala taagan yahay ayib aan isla soo fahanno kitaabka iyo horta sunna lagu kala baxo markaan isla ogolaanno aayad baynu isku qabanna macnaheed ama xadiid baan isku qabanay aan kala baxaynaa arday maxamed maca asalaama warku waa dhan yahay aayad isku qabto aayaddan sidaana loo jeedaa ime looma jeedo waxaan leenahay ardadii nabiga ka qaatay carabkiisa qur maxay ka yidhaahdeen maxay ku fasireen mhm. waa ta jahalo wey cilmi ma laha sheekhana yayn kugu dhuumanin ajhalu khalqi illaahi wey kuwaas yaysa kugu dhuumanin jahalo wey mhm hal mas'alo oy salfajidintay sheegan ay ku saxan yihiin bal ii tilmaan hal mas'alo waxaan isku hayna xun iga sheeg waxba iskuma hayna annagu waxba iskuma hayno jadiid waa niman qabiil iyo qoys taageere wey jihaadka waaga laisku qabtay ururkii itixaad la odhan jiray baa dagaalami jiray oo jihaadka ku waday oo u badnaa itixaadna qoys daaroday u badnaayeen waxayna ka soo horjeedeen jaanlacaydiid hawshuu waday iyo isballaadhinta uu waday qabaai wadaadihii hawiye ayaa taageer jaanlacaydiid oo yidhi waa amiiru lmuminiin daaroodka ha jiirsiiyo ilaa midheer ha ah ku shubo hawl siyaasadeed bay diin ma ahayn wax la ogyahay w taarikh bay leedahay maadaama itixaadku u badnaa qabiilka daarood soomaalina ay ku dagaalantay mxuu ahay soomaaliya laisku baabiyey oo qabaa'il loo dagaalamay iyo xurub ahliya laisku baaba'shay kaarta ay ahayd siyaasadeed diin ma ahayn waa la ogyahay haddana tii unbaa socota ii sheegat ay mogtahay anugu waxaan ka hadlayaa jadidiyo taa waa tii soomaalida anu hadalkaan ka dago taa waa soomaalida ta carabtaa kuu timi jadiide ma jirin sagaashan wixii ka horreeyey ma aysan jirin sagaashan wixii ka dagaalkii eh, khaliijka ee dhacay ee maraykanku uu soo qaaday ciraaq ku aadanaa waagay wadaadihii carabeed badankood ay ka soo horjeeseen maraykanka caalamka imanaya oo xataa sheekh uu dagaalamay oo uu ku dhawaaday dowlad sacuudi inuu takfiiriyo ama uu caddeeyey inuu takfiiriyey niman sacudoo ay diyaariyeen waa leeqa taarikhdooda waxaa bilaabay sheekh maxamed amaan jaami ninka saciid ibnu juhaymaan la odhan jiray ee xaram almaki dagaal ka samayn jiray sideetankii kun boqol iyo sideetankii ama sideetanko taqriiban ayuu ka xertiisa taageersanaa waa la qabtay waa sacuudigaa xidhay markuu muddo xidhnaa sheekh nubaas baa u waasiday soo daayey markii la soo daayey waa la qabtay mac warshad baa waa laga soo shaqeeyey kitaabkii u horreeyey u alif wuxuu ahaa cibaadaة الرaحmaan fii طaacati sulaan kitaabkii u horreeyu qore wuxuu ahaa cibaadaة الرaحmaan fii طaacati sulaan ilaahay in la caabudo lagu caabudo boqorka in la adeeco boqorkee waa boqorku shalay lahaa lagu baxo niman noocaa loo soo diyaariyo dowlad diyaarisay ingiriiska iyo maraykanka iyo reer sacuud baa iska kale taarikhdooda waa la yaqaan yaan lagu lugeynta hawsha niman qaabkaa ku bilowday wey ku hadda meesha jooga wuxuu hi annagu hawshan wadano meelaan saaragaran la hawlihii daarood iyo itixaadna ka soo horjeedna ayay hawl fiican sacuudiga nooga timi markaasaan wixii shaar udiin u geli lahay siyaasad iyo hawl qabiil oo loo geliya shaar diineed wey waa laa atar walaa aqal yaan lagugu lugayn dad marka masaakiin lagu dagay waa jiraan oo intii siraalka loo gaabiyey cumaad loo xidhay saliif baatakana waa xisb oo kaar lagu xaabiyey soddon iyo lix lagu xaabiyey oo dhaga ordahaya waa iska jiraan masaakiina laakiin xaqiiqada taarikhi sidaas wey mar baynu sharxi doonaa insha allahu tacala wa min acjabi maa dakaruhu sheekh sheekh wuxuu wa min acjabi maa dakarahu sheekh waxyaabuhu sheekhu sheegay shayga u cajab badan waxaa ka mid a raximah llahu tacaala can haaulaai lmushrikiin miaal yar baan ku siinaya markay soo baxeen oo sagaalkii qablayaasha lagu weerar lagu qaaday oo dagaalamay hawiyoo dhan taageeru aha macal caalimkiisa iyo cirhorihiisa taageeray ahaayeen waxaan ujeedaa afan maxaakimti kulli waan israacnay kulligee waxaan u kala baxnay dowla abdullahi yusuf fatim cabdullahi dowladdiis yaa taageerayasa ka so horjeeda wadaad hawiyo oo taageerimaad garanaysa dowla abdullahi yusuf wadaad hawiye ah ama dir kaleba ah oo cabdullaah yidhi waa dowlad sharci halla adec miyaad haysa lama hayo waa yaraayeen dad yaroo farkotisa wey maxaa ka mid aha cali wajiis muxuu yidhi muxuu yidhi cali wajiis soo badwli wa iska ambaaran jiray iga ninka warkiisi ninkaa warkiisa waan aqaanaa iga daay cabdullahi yuusuf markuu dawladda ahaa wadaadihii haweeye kulligood way ka soo horjeedsadeen waa la dagaalamay daaroodku nin aamusa wadaadahoodii iyo nin taageeray ahaayeen raggan ayagu la sheeganba mooyee cabdullaahi baa dhacay shariifka lasoo magacaabo shariif marka lasoo magacaayo maxaan maa hawsh msbis sameya waadihawi ag maxay la safteen badankood shariifkay taageereen badankood waadidaarood in badanoo ka mucaarad bay noqdeen in badanoo ka mida ah mucaarad bay noqdeen hawshaan marka wadaadaha aada oga fiirso kama marna kaar qabiil waa dhoweyd wadaadka soomaaliya u weynaa hadda inta dhaqdhaqaaqda shee cabdiqadir gacbi sooma ahayn ninka ilaha dacwa salabi baabay faara qabiil asagaa wa shahida shaahidu min ahliha shacali warsama qiray oo ninkii itixaad oo dhan baa maamuli jiraah oo hadda qoraal sameeyey sheekh cabdiqaadir gacmi baa taagan qabiilad baana baabisadan adaan oo dacwadana baabiso dumisay hawshan hawl noocaasa weeye ma aha in la leeyahay muxuu wadaad kastaa laga caro laakiin waxaa weeye inta idinku jirta dad caamatiin in lamid ah ayaa naga buuxda nin walba marka wuxuu sheegaya iska hobso ayib maxaa saxan maxaa khaldan kale ogow waxna baro raganimadaa rag looma dhiibtaa la odhan jiray waaga hore diintaada cidnaha u dhiibana adugu diintaada meel saar waacjaba min dalika waxaa ka yaab badan wamin acjabi maa dakara cafwan waxyaabaha uu sheegay shekhu waxaa uga cajab badan waxaa ka mid a raximah llahu tacaala can haaulaai almushrikiina uu ka sheegay fii zamaani xilliguu shekhulislaam uu joogo qarnigii sideedaad iyo qarnigii toddobaad iyo sideedaad buu sheekhu udhexeeyey todoba boqol iyo taqriiban afartankii ayuu sheekh u dhashay ama lixdanka cafwan toddoba boqol iyo lixdankii ayuu dhashay lix boqol iyo lixdankii ayuu dhashay toddoba boqol labaatan sideetan waa geeriyood ana axadahum axad almushrikiin yasjud wuxuu u lilqabr waa waxyaaba lala yaaba qabrigu u sujuudi wayastadbiru lqiblata qiblana dabada u duwahaya wayaquulu axaduhum midkood wuxuu odhan alqiblatu qiblat lcaama kacbada loo tukada ee waa caamada qibladoodii waqabru sheekh fulaanna qiblat lkhaasa dadka khaaska aqoonta leh ahlulaahiga ahlu khayrka ee zuhaada ee cubaada ee ahlu mukaashafa ah walcirfaan waxay u tukadaan qabriga sheekh hebel baa kuleh sheekh hebel baa loo tukanaya caamadu kacbaday aadahayaan caamadaa diin dhaanto muwaxidiina asaguna mushrigu wey qaala raximah llahu tacaala sheekhu wuxuu idhi haadaa yaquuluhu saa waxaa odhanaya oo qibladiina yasi iyo kacbadii ilaahay yasahaya beytka ilaahay xaggana weynayn qabri iyo waan weynaynhaya man huwa akaru الnaasi cibaadatan wazuhdan nin dadka marka la fido ugu cibaada badan ugu zaahidsan adduunyada iska yaraynhaya oo caaw o dhan soo jeedi maanta o dhan sooman aan wardi afka ka dhegaynin ba waa ku dhacay marka cibaadabadnidu iyo zuhdigu iyo cilmigu iyo hidaaya isma keenaan wahwa shaykhun maطbuuc waaba nin la raacsan yahay oo la daba joogo ninka asaga qultu waxaan idhi buri sheekhu ninka la yihahdo sheekh cabdallah tacliiqini hadalka asaga kaladii yushaahad اlyowm hawshaa sheekhuu tilmaamay waa sida maanta waxa la arkoo kale fii zamaanina xilliga maanta aynu joogno yufcalu waxaa la sameeya waxaani fii mashhadi caliyin baa lagu sameeya oo dad baa qabriga cali u sujuuda iyo wakayrihii cali qabrigiisa meelaan ka ayno min almashaahidi goobaha kale jamcu mashhad wlmasaajidi baa loo sujuudaa almabniyati cala qubur lagu sameeyo ayadaasaa loo sujuudi xaggeedaa loo tukan ayadaa dul fadhiisan laba xajxijin maayo kacbana la aadi maayo maa yufcal waxaa la sameeyo fii mashhadi caliyin wagayrihi min almasaahidi iyo wlmasaajid lagu sameeyo almabniyati laga duldhisa cala alqubuur waa maxay min alriqati dabacsanaan danqasho ruuxu markuu meeshaa tago galbiyuu noqonaya waa qoyhayaaba waa khushuucahaya waa isbihaanbihinaya asagoo dhanba wuxuu noqon rux xaadir alqalbi ah oon laahiya haafil ahayn iyo wlkhushuuci wاlbukaa'i acdama wax ka weyn mima yajiduuna fii buyuut illah markay ilaahay beytkiisa joogaan kacbada joogaan masaajid joogaan waaba niman maqanba gaadaan dhamanhayo oo iska xoqanhayo hamhaamsanhayo aafilin a ah w kulli wada caajis baa saaran dunus baa saaran qabriga sheegan ma tageen wayba fahmaysanhayaan iimaan baaba kusoo deg wax ayaga ku sheegeen shaydaan baa saaran aayad kursi bay u baahan yihin iyo ul mareeray u baahnaayeen nimankaa la qoraamay doonahayeen oo waa shaydaan baa saaran nimankii markay tagaan qabriga wadaadka hebel ah waaba niman khushuucsan ilmaynhaya ooyahaya inta ay qubuurta ku sameeyan hadday ilaahay toos u baryi lahaa ilahay baaba ka aqbali laha ducooyinka acdama wax ka weyn basan mima yajiduuna fii buyuut illah bal idaa qaama axaduhum midkood hadduu istaago fi salaa salaadda u istaaga bayna yaday illaahi ilaahay hortii hadduu istaago oo salaad tukanhaya midkood naqaraha wuu kawin salaaddii naqran naqra lghuraab tukuusu biyaha uga gubgubsiiyo ila waa bahal firdhoon weeye aad isu ilaaliya markuu wax cabahaya markuu caana markuu foorsanaya afku qukusin waa isfirinhaya kuma daahayo irdhaqaba wey salaada markay tukanayaan salaadii bay boobsiinhayaan sida iyagu masaga guranhaya wa minhum waxaa ka mida man yaxlifu billaahi alyamiin alhamuus kaadiban dhaar faajiraa buu alla ugu dhaara wallaahi bilaahi tallaahi sidaa wayudhi waala beenti inuu been sheegin waa ilahay baa ku dhaaran magaciisa laa yaxtarimuhu walaa yuqadiruh yaxlifu biاllahi alyamiina dhaar alhamuus ay alfaajira alatii taqmisu saaxibaha alfujuura wاlkadib wاlima wey kaadiba isagoo been sheegay faidaa qiila lahu haddii lagu hahdo ixlif billah axlif axlif wa turbat fulan ku dhaaro ixlaf wa turbata bifulan ku dhaaro wallahi inta iska dayso wa turbata fulan baana waxaan yeelaynin oon waxaana samaynin qabriga sheekhebel baan ku dhaartay wey turbadu wa turbata fulan igaba daa hadda waa qoli waxaa jira moogtahay ilaahay dad ku dhaarayso been bay ku sheegayaan xilahay dalaaqan kuma dhaaran karaan maxaan kugu dhartay xilaha igu dhaaro gabadhi heble hebel ahayd een qabay saddex bay igaga tahay hawsha sidaa tahay dheh baad ma dhihi karo been kuu sheegi maayo laakiin ilaahay baaluhu goynhayaa waduur iyo inta wow ka bilaabato dhan ku dhaaranaya baqar oo soo bixi babbu ka siinaya ilaa wadaadkii reer madug yidhi muxuu ahay baalyare isoo kar baalyare oday reer madugba waxaa ma aqaan haddee yaa uun dhaaro badanoo beena maray kitaaba badanoo ku dhaar kitaaba weyn baa loo keeni jiray kitaaba waaweyn waagi dambe waxaa loo keenay kitaab yaroo kuwii jabka la gashan jira kan ku dharaa la waaa l muxuu ihi kan m kuwa waaweyn baan mari jiray midkan yanka ah waxba sheegan maa keenab kiibuu feedhaha ku dhuftay asaguna waadan baa gacanta gergirtay baalyare isoo kar buui baalyare kitaabka yaraa ayaa baalyaraha baa isoo karay kii yaraabaaba ka dhib badan buui kuwa weynaa almuhim kaasay inkaartu ka timid buui <laughs> baalyara waa isoo karay almuhim faidaa qiila lahu marka ilif billaahi wa turbata fulan ku dhaar ciidda sheekh hebel iyo maqaamka sheekh hebel iyo qabrigiisa ku dhaaro aw bifulanin ku dhaar layahdo abaa waadid an yaxlifa kaadiban qabriga sheekh hebel iyo ciiddiisa ama asaga sheekh hebel ku dhaara haddii leeda ma ogolo inuu been ugu dhaarto fa yakuunu fulan wuxuu noqonaya waadadka ku dhaaranay wa turbatahu aw wa turbatuhu hebel wuxuu noqonayaa iyo ciiddiisu iyo washaykh fulaan iyo sheekh hebel ah acdama fii sadri min allah nimankuu ka cabsaday inuu been ogu dhaarto oo ciiddii sheekh hebel ah ama sheekh hebelka laftirkiisa ah ayaa qalbigiisa iyo laabtiisa ku weyn oo ilahay kaga weyn subxana wa taala shaki taasi ma fa fainaa lilaahi wa inna ilahi raajicuuna maa acdamaha min musiibahu sheekh ilaahay baa subxaana wa ta'na leh isagaan u laaban doonaaye musiibo ka weyn ma jirto maa acdamaha min musiiba inaad ilaahay qalbigaada laabtada aad ku bahdisho oo ilaahay aadan ka sariiganin oodan ka cabsanin oodan ka xishoonin ood been ogu dhaarato meesha aad addoon miskiin oo dhintay aad ka cabsanayso ood xilo dalaaqan aad ka cabsanayso ilaahayna aad dardarayso ismigiisii magaciisa aad dhudhul ku jidayso musiiba ka weyn ma ay jirto tallaahi allaan ku dhaartay innahaa fitnatun hawshaasi waa fitna ashirku billaah walistiqaafatu bihayrihi waddifaacu can dalika waalqitaalu duunahu hawlaha noocaasa iyo addoommahoo la baryo waxna la moodo ilaahoo la bahdulo xaqiisa lagu ciyaaro innahaa fitnatun way camad ummadda wada gaadhay fa acmadadka indhaha tirtay way baahday wey ummaddoo dhan bay gaadhay culummadii caammadii dumarkii caruurtii wax kasta waa gaadhay inahaa fitnatun camat albilaada waalcibaad fa acmadu dadka indha tirtay warabat waxay ka saramartay oo ka sidaclaysay cala alquluubi quluubta iyo walasmaci maqalkii fa asama dadkii bay tirtay dadki way qalbiga u gashay oy dhegha u gashay ruuxu maqli maayo tawxiid haddii maantu dha aayado qur'aana iyo tawxiid daldash lagaa dhegaysan maayo xay ruuxaan shirki baa dhagatirayba awliyaa dhagatirtay ahlu qaabuud baa lagu wareeriyey fidnadaasaa ninkan dhagatirtay waa dhagatiran yahay waa indhala yahay waxba ma arko xaq ma arko xaq ma maqlo sumun bukmun cumyun fahum laa yacqiluun wey eberkood wata'amal raximaka allahu adaa bilahi towfiiq